وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قرت حرم وننك حرمه حراميه imra'atahu xaaskiisa hadduu iska xaaraameeyo laysa muusan ahaanin arrinkaasi bishay-in wax ma yani wax wax jira maaha wey hadduu yidhaahdo reerkaygu xaaraan buu iga yahay ama xaaskaygu xaaraan bay iga tahay waa waraan waxba ka jirin buuhi wa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas laqad kaana xaqiiqee waxaa ahaaday lakum idinka waxaa idiin ahaaday fii rasuuliillaah rasuulka alle dhexdiis sal lla lay wasalam quswatun dayaasho xasanatun oo wanaagsan bimacnaa waxa weeye inayna ka xaaraamoobaynin nebigaa lagaga dayanayaa wey raba waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey walimuslim waxaa u sugnaaday can ibni cabbaasin qaala inuu yidhi idaa goortii xarama uu iska xarimo ninku imra'atahu xaaskiisa markuu iska xarimo o iska xaaraameeyo fa huwa kaasi yamiinun waa yukafiruhaa wuuna ka kafaara gudanaya ayb labada aharkaas cabdullaahi bin cabbaas radi allahu canhu wuxuu ku tusayaa haddii uu ninku yidhaahdo xaaskiisa xaaraan baad iga tahay ama xaaraan bay iga tahay xukumka ay qaadanayso aharka lafdigiisa hore oo bukhaari soo saaray idaa xarama imra'atahu laysa bishayin waxba ma ah waxba ma aha wuxuu ka wadaa laysa bitalaaqin furitaan ma aha hadduu yidhaahdo xaaskayga xaaraan bay iga tahay ma aha furitaanna ma aha bishay intaa marka waxa lagu fasiri bimacnaa طلاق ma furitaan ma oo xaaskiisu sidaa kaga xaraamays lafdiga dambe ee muslimna wuxuu siyaadiyey furitaan hadduusan ahayn waa dhaar oo kale waa marka waxaa ku laasimaysa dhaartii kafaarada dhaartii kafaarada waxaa la yidhaha kafaaradii dhaarta kafaaradii dhaartaa ku laasimayso xaaskaygu waa iga xaaraan waa dhaar oo kale waay xukunkii dhaartayna qaadanaysaa amaa dalaaq ahaan iyo furitaan ahaan ma aha buu leey ibni cabbaas arrinkaana wuxuu leeyahay rasuulkaan kaga dadaynaa sal lla alay wasalam wuxuu ishaarayaa markuu sidaa leeyahay arinka nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan oo nasaa'i baa soo saaray qeyrkii cananas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaan jiray adoon oo u galmoodo oo maxana xaasahan uu isticmaalo waa tii u dhashay wiilkiisa ibraahim marka xaaskii ama adoontiisii nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo yaani falam tazal bihi xafsatu caaisha kama aynan zuuli nabiga xafsiya caaisha xataa xarabahaa ilaa uu iska xaribay bimacnaa say u wadeen u wadeen nebiga waxay ka keensiiyeen inuu addoontiisii iska xaribo markaasaa alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha alnabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik nebi allow wax ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xaaraamayn adigoo dumarkaaga ridahooda raadinaya oo ku qancinaya maxaad isaga xaaraamaynaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey marka wuxuu leeyahay ibnu cabaas nebiga sal alla alay wasalam addoontiisii markuu yidhi xaaraan bay iga tahay ma ayna furmin dalqadna ma noqonin laakiin arrintii waa lagu canaantay waxaana la yidhaha iska xaaraamayn waa ilaahay kuu xalaaleeyey qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum baa leeyahy dhaarihiinna sidaad u dhaar furan lahaydeen oo dhaarta uga bixi lahaydeen alla waa idiin xalaaleeyey kafaara markaa loo jideeyey buu leeyahy marka nebiga hadduu reerkiisii iska xarimay oo la yidhi kafaaro samee annagana sidii oo kalean samaynaynaa waay marka saasuu ka wadaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ayaddaasi marka khilaaf badan baa ku jiro sababu nusuulkeeda ma waxay ku soo degtay qisadaasi uu nebigu addoontiisii maariya uu iska xarimay mise waxay ku soo degtay qisadii malabka iyo casalka oo nebiga dumarkiisa qaar ka mid a ah malab siiyey qaar baa marka ka masayray malabkii bay ku direen marka ilaa uu dambe yidhi dib dambe uu isticmaalmayo iska xarimay marka ma qisada malabkay ku timid iyo sababta aayaddu ahayd mise qisada adoonta uu iska xarimay bay ahayd laba sababba waa jira culimada qaarna way jamciyaan ayib saladaasi marka sida cabdullahi bn cabaas uu ku tegay oo inay dhaar noqonaysaa ayaa waxaa la qabaa culimmada qaar ka mid ah oo dhaar kaliya unayna noqonayso hadduu yidhaahdo xaaskaygii xaaraan bay iga tahay ayib oo dhaar baa ku laasimaysa kafaaradii dhaarta kafaarada dhaartu marka waa midda allah tabaaraka watacaala qur-aan ku caddeeyo waxa weeyaan waa qoor xoraynteed qoor xore addoon xoraynteed ama toban miskiin quudintooda ama marashayntooda inaad arad bixiso marya siiso haddii intaa aad kari weydo faman lam yajid fasiyaamu ثلاثة أيام صدح بريباد مركز سوبي وقوما مركز كريوي دوي طوانك مسكين قودين توضا وحاكسي هريسة أما الضوان تحرين تير كفارة سمركة كل لازم يسولي إنكي سيدا سيدا هذا هذا الكاكو هالله حاسكي هو أيك حرام نكي هذا معنى طيب مسألة داسي خلاف كيدو مركة آد بعان ويه والإسلام يلقي واه سلفا وخلفا نينكو هدو يلاهدو حاسكي هو أيك حرام khilaaf aad u badan baa ku jira yani qaar waxay leeyihin wax ka dhalanaya ma jiro xataa kafaariya alaaq midna ka dhalan maayo oo aahiriyada qaba wax ka dhalanaya ma jiro waa hadal iska laqwi ah maxaa yeelay xaaraan buu sheegan iga yahay maadaa xaaraamaynta iska leh xalaalayntii xaaraamaynta ilahay waa iska leh waa xaqullahi bay dheh addoonku marka hadduu baabkaas faraha gashado hadal laqwiyon macnalahayn buu isaga hadlay wax ka dhalanayana ma jiro bay dheh halkaa qolaa maray qole waxay leeyihiin ma ahee waa waa furitaan oo kale waa xaaraan bay iga tahay waan furay oo kale ka dhiganta hadduu marka niyoodo furitaan bay noqonaysa hadduu ka dhaar niyoodo dhaar bay noqonaysa hadduu dhihaar niyoodo dhihaar bay noqonaysa aqwaal fara badan oo noocaasa ku jirta laakiin madhabka cabdullahi ibn cabbaas waa sidanoo dhaar buu noqonayaa ee dalaaq ma noqonayo hadduu sidaas yidhaha ayib وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون كوضع ابنة الجون لما أدخلت مركي لقلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كركي سمركي اللوسو قلي وودناء دواذي منها حق هذا أي قالت وحيتري أعوذ بالله إلهي بأن مغنقلي منك أذيقا كامغنقلي الله المغنقليو بغنك أهيوي فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم لقد bicadiimin mid weyn bimucaadin mid la magan galo weyn baad magan gashayo magantiisa aan loo gacan dhaafi karin waay alxiqii haleel biahlikii ehelkaaga haleel buui kareerkiinni aad rawa buhaariy buhaari baa wariyay axaadiistani baabkan markay ku imaanayso baab maalan alaaq baan ku jirnaaye ujeeddada laga leeya waxa weeye alaaqa alfaadda ruuxu isticmaalaya uu haweenta ku furayo باقارنا وحا ليلهذا الفاظ صريحة قارنا وحا ليلهذا الفاظ الكنايات والفاظ مركز استعمالي سوي عبهي نية أمبهنا مركز يض نية أمبهنا وهذا تلهذا ريركاقي واتفرنتا وات هذا تلهذا وهذا الاسكعب لفظ الطلاق إيه يعني لفظ التصريح إيه والفاظ عد عدو أما النيود أما هالنيوننا أفكاق هذي كسو بحام فريتانكي ودعيه alfaadda qaarna kuma cadda macnaha furitaankana way ixtimaali kartaa macno kalena waa looga jeedi karaa alfaadda noocaasoo kale kinaayaad baa la yidhahda marka alfaadul kinaayaadkaasi dalaaqu wuxuu ku dhacaa markii qasad la socdo oo aada ula qasado furitaan aada ula qasato haddii intaad ku hadasha aadan furitaan ula jeedinna furitaan ma noqonayso maxaa ka mid a ah? maalan lafdigii hadda aan soo marno xaaraan baad iga tahay haddaad furitaan ula jeedno way furmaysaa oo alfaadda kinaayaadka culimada qaarkood ku daraan cabdullahi bn cabbaasna waa khilaafsan khilaafsay sooma oo isagu wuxuu leeyahay niyo iyo niyo la-aantoona waa un dhaar eh dalaaq meesha maba soo gelayo laakiin culimada qaar baa waxay qabaan waa alfaadul kinaayaat oo talaaqa ah haddii uu yidhaahdana niyadiisuna ay tahay furitaan uu ka wado way furmaysa alfaadda waxaa ka mid ah xadiidkan dambe lafdigan ku yimid oo inaad tidhaahdo muxua ah reerkiinni aad alxiqii biahlikii reerkiinni aad ayib reerkiinni aad laba macnoba way suroobi kartaa inaad ka wado kac reerkiinni aadoo waxoogaa soo naso oo iskala soo joog kadibna soo noqo iyo kac reerkiinni aad ood furan tahay labadaba way ixtimaali kartaa sooma labada kii aad ula jeedo bay noqonaysaa marka maxaa qasadkaagu ahaa reerkiinni aad haddaad furitaan ka wadana waa furitaan haddaad hadal caadiya ka wadana iyo reerkiina la soo joogna furitaan ma aha saas daraaddeed buu nabigu sal lay slam haweenta iyada ah ee ilaahay ka magan gashay wuxuu ku yidhi alxiqii biahliki reerkiinii aadbu reerkiina haleel reerkiini aad buu ku yidhi ayib marka waa furitaan bay yidhahdaano min alfaadi alkinaayaat wey fi alaaq ayadoon furitaan ahayna way timido xadiidkii kacb ibnu malik fi saxiixayn ad garanaysaan qisadiisii dheereed soo ma garanaysaan qisadii dheereeda kacb ibnu malik isagiyo eh, saddexda nin eh, nebigu amray sal alay waslam in laga aamuso oo ay ku timid aayaadkii fi aakhiri suurati eh, atawba qisadiisa waxaa ku timid nebigu sal alay waslam markii dambe waa kii amray isagiiyo saaxiibadiiba dumarka ka fogaada dumarkiina ka fogaada ayib markii la yidhi dumarkiina ka fogaada buu xaaskiisii wuxuu ku yidhi alxiqii biahliki fakunii cindahum buu ku yidhi reerkiinnii aad oo iyaga iskala joog maadaama inaan isu dhowaanaba la diido ilo reerkaagii ka fogow dabalkax reerkiinni aad buu ku yidhi marka alxiqii biahliki kacbaa isticmaalay furitaanna ma noqonin alxiqii biahliki nebiga isticmaalo furitaan bay noqotay maxaa kala duway waay niyadaa kala duduway marka nebiguna wuxuu ula qastay furitaan kacabna furitaan ulama qastin wahaakada alfaad badanoo noocaasoo kalaa jira oo qasad iyo niyo markay la socotona dalaaq noqonay markayna niyatu talaaq iyo qasadkiisu ayna la soconinna aan dalaaq noqonaynin waana kuwa ay fuqahadu yidhaahdaan alfaadu alkinaayaat fi alaaq وعن جابر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا طلاق فريتان مجره haweenay la furo ilaa bacda nikaaxin guur kadib mooye walaa cifqa xoraynna ma jirto addoon la xoreeyo ilaa bacda milkin milkin aada addoonka mulkiday kadib mooye bimacnaa furitaanku wuxuu dhacaa guur kadib haweenaadan adoonna waxaadun xorayn kartaa markaad yeelato adoon lahayn ma xorayn karta waxa wariye xadiidka isaga abu yacla baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu wa huwa xadiidkuna macluulun waa mid cilaysan buu yidhi cilad buu qabaa ibn cabdilhaadi baa fi lmuxarar isaguna wuxuu leeyahay xaakim baa saxiixiyey walahu cila xadiidku ciluu leeyahay buu sidaasoo kaleetu le macnaha ayib xadiidka eh, sidoo kaleeto waxaa soo saaray tayaalisi bayhaqi baa sidoo kale ka wariyey oo ariiqa abu daawuudin tayaalisi isaguna ku warinay lafdi wuxuu ku wariyey laa talaaqa liman lam yankix walaa citaaqa liman lam yamlik yacni furitaan ma leh nin aan guursanin haweenta uu furayo xoraynna ma leh nin aan milkiyin adoonka uu xoraynayo macnaha ayib kadalika ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay xadiidka waxaa lagu wariyey wujuuh fara badan ilaa annaha cinda ahli alcilmi bilxadiidi macluul buui macluula yani xadiidkan duruq badan wujuuh badan baa lagu wariyey laakiin wujuuhdiisu culimmada agtooda waa ciladaysan tahay bule macnaha sida xaafidku yidhi o kaleeto muxuu ka wadaa marka xaafidku xadiidka saxiix xaakim baa saxiix yeelay waana la cileeyo waa cilaysay wuxuu ka wadaa sanadkiisa waa laysku khilaafsanyay ikhtilaaf badan baa sanadkiisa ku jira ciladu horta mid waa taa waa midda labaade al-imaamu daaraqutni wuxuu rajaxay fi lcilal inuu xadiidku mursal yahay oo uusan musnad ahayn ayib irsaalkuna waa cilo kadalika abu zurca iyo abu xaakim alraasiyaan ayaguna waxay yidhaahdeen asaaniidda xadiidka kulligeed waa wahmi iyo ismoosiis bay dheen cindanada agtanada bay yidhahdeen sida saxiixaana waxa weeyaan وطريق ثوري عن عن محمد بن منكدر عمن سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وسلم marka طريق الصحدا وحي لهذين وطريق مرسل اه هذا منقطعه فسمعنا طريقه صح اما طرق ذا كلو دن واسمه سيس بده علده حديثك سداس وي ابن ابي حاتم ايا في العلل labadooda kaga wariyay hadalka isaga wakadalika ibn abi hatim wuxuu leeyahay aabahay baan maqlay isagoo oranaya muhammad ibn khalaf al-asqalani ninka leeyahay ayaan maqlay isagoo leh يحيى بن معين با وحو ugu yiri لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح معناها سي وحديث النبي كغا صح ملبي ابن معين با ورني وركاسه وحو واصح شيء فيه حديث الثوري عن المنكدر عن من سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثك ugu roona dariiqa ugu rooni waa dariiqa mursalka ah hadana munqati'a sanadkiisu kala go'an yahay hadana irsaalku ku jiro dariiqaas ugu roon afarta imaamba marka waxay isku raaceen inuusan ariiqiisu sax ahayn waa kee waa mxuu ahaayey mxuu ahaayey daara iyo abu xaatim araazi abu zawcat araazi iyo yaxya bnu maciin waxay isku raaceen xadiidkaasi turuqdiisa inay wax ka hagaagsan jirin oo ay daciif yihiin macnaha maca dalika iyagoo aimada saa isku raacay ayaa xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn ذهبي با كو وافقي شيخ الباني سدو كله في الارواء بو كو وافقي حديث لكن الا سو قبا اللهم سوحو كو خوغيسن دونا طرق سو سوتو كو خوغيسن دونا حديث كو اصحي دونا اما طريق ابو يعلى وليسيه هي وانا ضعيف واخرج وحوري ابن ماجه وحوري عن المسور بن مخرمه وحوري مثله حديث كامل لمده واسناده سندكيسنا حسن لكنه lagu soo noqoy isaguna macluulun waa mid cileeye way aydan ku noqonay tayib ibn majah iyo ibn khuzayma fii sahihi wa isaguna ku wariyey hadithka misr ibn makhrama ayaa laga warinaya ka haruna lamidiyah sanadkiisu waa xasab laakin cilawu qaba isaguna talkhiiska talkhiisul xabiirka iyo sidoo kale sanadkiisa ku taxsiiniya xaafid cilada xadiidkuna waa ikhtilaaf sanadkiisa la isku khilaafsan yahay ilaa saddex nooc buu ku yimid oo iskhilaaf ah mar wuxuu ku yimid isagoo ah xadiisu curwa can caaisha oo marfuuca marna wuxuu ku yimid isagoo ah xadiisu curwa oo mursal ah marna wuxuu ku yimid isagoo ah xadiisu curwa can ilmiswar ikhtilaaf marka cadwa waxaana ku jira ariiqiisu madaarka xadiidka sanadkiisu uu ku wareegaya nin la yidhahdo hishaam ibnu sacad oo dacfi ku jiro saas daraaddeed baa ibnu cadi xadiidkan wuxuu ku tiriyey manaakiirtiis axaadiista lagu inkiray ayuu ku tiriyey hishaam ibnu sacad marka xadiidka ciladiisu waxa weeyaan waa iskhilaafkaa sanadkiisa ku jira iyo sidoo kaleeto dacfi sanadka ku jira intaasaa keenaysa ciladiisu taa wey iyadana macna laakiin ariiqani sidoo kaleeto dacfigaasaa ku jire wuxuu ku xirgoobi doonaa xadiidka inoo soo socdo macnaha وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi laa nadra nadar ma jiro libni aadama laa nadra nadar libni aadama ibni aadam uma ahaanin fii maa shay dhexdii laa yamliku uusan haysanin ibni aadam wuxuusan haysanin nadar uguma sugnaaninoo nadar kaga asixi maayo wuxuusan milkigiisa ku jirin walaa cidqa xorayn ma ahaanin lahu libni aadama xorayn uma ahaanin fiima shayga laa yamliku uusan haysanin wuxuusan haysaninleh hadduu xoreeyo xorayntiisu dhici mayso waxba ka socon maayaa walaa talaaqa furitaan uma ahaanin lahu libni aadama furitaan uma ahaanin fiima shay laa yamliku uusan milkinin haweenay uusan guursaninoo uusan guurkeeda milkiinna furitaan uma ahaanin waay wax furitaankiisa ka soconaya ma jiro akhrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuud wariyey waatirmidiyu وصححه ورسحيه ونقل وحا لغا سو غوريي عن البخاري بخاري وحا لغا سو غوريي انه اسقوا حديث كري الصح ما شيء او صحيح سن انه يحيى او ورد كسو اروري فيه باب كسو اروري باب كان حديث كسو اروري اسقا او صحيح سن بو يا بخاري لغا سو غوريي وحا كسو غوريي الامام الترمذي في علله الكبير آه. الامام الترمذي في علله الكبير اي أيوه هذا الكاكا سو غوريي imam الbuخarي عليه رحمة الله ترمذي مركو حديث كصحيحية وحوري أحسن شيء روي في هذا الباب باب كان حديث لقوري حديث كأوفي عويم سنة كيسا وحى تحسيني حديث كشيخ الألباني ولا صحيحية حديث كلا فهانتس لشواهده في الإرواء كذلك المام البيهقي وحوليه أصح شيء في الباب حديث كان مركو حديث صحاب والصقوي حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده سنة كيسا وحسنه silsiladaasi camr bnu shucayb can abiihi can jaddihi waa silsilad xasan ah laakiin xadiidku wuxuu saxiix ku noqonayaa shawaahiddii aan soo marnay oo duruqdaa kaleeto marka laysu geeyo iyuu xadiidku saxiixu noqonaya waana sidaa ay culimmadu ay yani xukunkoodu sidaasu ku salaysan yahay xadiidka ay xukumeenoo sixada ku xukumeen xadiidku wuxuu faa-iideyn oo marka fiqhigiisa loo noqdo uu faa-iideynaya hadduu ninku yidhaahdo intuusan weliba guursanin hadduu yidhaahdo way iga furan tahay maba guursaninba ma ka furmaysaa waay laba mid waay inuu yidhaahdo hebla oo uusan qabin heble way iga furan tahay hadal go-an ijmaac wey waa laysla ogol yahay warkiisaasi markaa inuu laqwi yahay hadal maalaa yacni inuu yahay maxaa yeele naagaadan qabin maba furantaba soma hebla way iga furan tahay oo goormaan xidhatay waay markaad xaigeeda furayso xaiga markaad furayso soo inaad guluda kama horaynin mamaadan gudina goormaad furi waay marka hebla way iga furan taho hadal munjis ahoo go-an hadduu yahay id ijmaac wey hadalkaasi inuu laqwi yahay aan macno lahayn waxbana kama laazimay laakiin hadduu yidhaahdo intuu tacliiqiyo uu furitaanka ku xidho markuu guursado oo yidhaahdo hebla markaan guursado iga furanta ama ree hebel haddaan gabadh ka guursado waa iga furanta ama hebel haddaan gabdhihiisa mid ka mida guursado markaan guursado waa iga furanta furitaankaasi ma dhacayaa hadduu guur ku yimaado mise ma dhacayo waa halkaa way meesha marka fuqaadu isku khilaafayaan meeshay isku khilaafayaan halkaa way waa hadduu tacliiqiyo furitaanka uu ku xidho guurka ku xidho markaasay ku kala tegayaan culimadu ay isku khilaafayaan ayib waxay isku khilaafayaan laba ra'yi ra'yi wuxuu leeyahay wax talaaqa oo dhacayo ma jiree waa hadal uu iska yidhi war uunu iska yidhi waayo wax qiimo iyo saamayn oo uu leeyahayna ma leh sidaana waa madhab aljumhuur saxaabada badankood iyo taabiciinta iyo a'immada mucdamkoodu saasay ku tageen hadhow markuu guursado waa xaaskiisi hadalkiisii horena wax ka soo qaad male saasay macna saasay ku tageen waxay daliishadeen xadiis daliishadeen oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la talaqa li ibni adam fi ma la la talaqa illa saasay macna illa ba'da nikah markaad guursato xariga gunuda kadib umbu furitaan iman kara sidaasi waa siday jamaahiirtu qabaan culimmadu salafan wa khalafan saasay u badayeen ayib laakiin bacdu ahlicilmi waa waxay qabaan haddii uu yidhaahdo markaan guursaday iga furan tahay mar alla markuu guursado xadhigga guntaba daqiiqadiiba ku xigtayba way furmaysaaba sidaana waxaa ku tegay cabdullahi mascuud wa huwa aqdamu man qaala wa aftaa bi hada alqowl ciddii ugu horraysay sidaa fatwata cabdullahi mascuud buu ahaa cabdullahi mascuud buu ahaa waxaana ku raacay oo sidaa maray alimaam abu xaniifa iyo thawri ahlu kuufa ayaa sidaa maray cabdullaahi ibn mascuud sidaa markuu maray kadib ayaa fatwadiisa waxaa loo sheegay cabdullahi ibn cabbaas waxaa la yidhi ibnu cabbaasow waa adigan leh ninkaasi waxba ka furmi maayaane warkiisuna warkasoo wax soo qaad ma lehe cabdullaahi ibn mascuud baa kaa horreeyo fatwooday inay naagtu ka furmayso markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi ibn cabbaas zallatu caalim zallatu caalim waa simbirraxo ka dhacday nin caalima buuri hadalkaasi waa nin caalimo il duufay oo simbirraxday hadalkii buuri wax ka soo qaad male markaasuu wuxuu keenay aayad qur-aan oo uu deliishaday cabdullaahi ibnu cabaas waxa u deliishaday aayadda qur-aanka fi suurati alaxzaab alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna fama lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha mu'miniintiiow mu'minaadka haddaad guursataan gabdhaha mu'minaadka iyo dumarka mu'miniadka markaad guursataan kadibna aad furtaan baa layidhi maxaa layidhi idaa nakaxtum almu'minaat uma nikaaxa kadibna ballaqtumuuhunna aada furtaan marka ma nikaax ah horreeya mise dalaaqa horreeya eh nikaaxa horreeya markaas wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud allah u naxariiste haddii sida uu sheegay ay ahaan lahayd aayaddu sidaa ma ahaateena waxay noqon lahayd yaa ayuha aladiina aamanuu idaa طallaqtum lmu'minaati uma nakaxtumuhunna bay noqon lahayd bu oo saasaa laysu dabamarin lahaa bu laakiin masaa ma aha buu weliba cadafka sida lafdiga laysugu cadfay waa uma umana maxay faaideysaa tartiib iyo taraakhi bay faaideysaa sooma marka nikaaxa ka horeeya markuu nikaaxu dhaco kadib buu furitaankula yimaadaa buuri aayaddaasoo cabdullahi bn cabaas aaya u deliishaday waana istidlaal saxiixa ah. w xadiidka nebiguna waa xoojinaya sal lay wasalam laa talaaqa ila bacda nikaax saas man ra'yigaasaana sawaabah oo ka xoog badan ra'yiga kale madhab kaleoo saddexaad baa jiro masalada ku jira oo tafsiil gelinaya imaam maalik uu ku tegey caleyh raxmat hadduu alaaqu sidaas yahay oo ninkii uusan waxba ka furmaynin waxaa la mid ah nadarka wuxuusan haysanin buuba nadrayba waxaa nadar ku galay oon ilaahay shardi kula galay il aan toban kun oo dollar sadaqaysanahay oo dee maba haysatide ya maxaa samayne war laqwiya waxba kama jiro lafdi kalaa jiro xadiis kalaa jira oo dhahaya nadarka aan la awoodi karaynin kafaaratuhu kafaaratu yamiin ruuxii nadra wuxuusan kari karin kafaaradiisu nadarkii waa dhacaya laakiin wuxuu la imaanayaa kafaaradii dhaarta oo toban miskiin quudintooda ama saddex beri soonkooda waa haddii ay suroogo adoontii adoonka xorayntiisa ka warraysay macnaha laakiin hadda adoon ma jirto saasaan isaga soo gaabsanayna marka waxaadan hayninoo milkiyaaga ku jirin nadarka aad nadartaay waxba kama jiro laakiin xadiis kale faa'iideeyo dhaar buu isu bedelayaa kafaaradii dhaarta laga rabaa taasi waa sidaas macna wakadalika adoon aadan lahaynba ma xoreyn karti adoonka milkigaagaba kuma jiroba adoon hebel waa xor haddaad tidhaahdo qatan bilijmac saa ku xoroobi maayo laanna dad baaba iskale ma dad xoolii baad xorayn karta adiga kadalika haddaad tidhaahdo adoon hebel mar alle markaan milkiyaba waa xor waad iibsato markaasuu milkigaaga soo galay ma xoroobaya maya iyadana ma xoroobaya waa dalaaqii oo kale soo ma lianna xorayntu waxay dhacday intaadan milkiyin wakadalika dalaaqaagu wuxuu dhacay intaadan guursanin tii horey la mid tahay sooma kulli masaa-ishaasi marka isku meel bay marayaano waxaadan gacantaada ku jirin mana furi kartid mana milk mana xorayn kartid nadarna kuma asaxayo sidaasuu xadiidku faa'iideynaya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري رفع ولا كري لي القلم قلم كبا لغا كر قاداي عن ثلاثة صدح صدح روح قلم كبا لغا كر قاداي واحد دنبي ان لو قري مايو معنا عن النائب با لغا كر قاداي ميدك هرده حتى يستيقظ الى صوت صوت صوت برارو يعني الروح مركو هرده اه انتو هرده وحو سميو ama wuxuu ku hadlo ama wuxuu ku kacay wax dambiyo loo qorayo ma jiro wax ka qaad male saas weeyaan leesh laano manaadkii xukmiga xukumka sharciga ah iyo waxa ruuxa laga qorayo bay u baahan ruuxa hurdana ma joogo fahamkiisa iyo garashadiis ma joogto saas faradeed baa qalinka loo kor qaaday tayib wa ani saghiri ilmaha yarka ana waa laga kor qaaday qalinkii xataa yakbara ilaa uu weynaado aa wa fi riwaayatin hatta yabluga ila uqan gaaro weynaashaa waxaa laga wadaa inuu qaan gaaro ilmuhu intuu yaryaho san qaan gaarin rag iyo dumarba isagana wax laga qorayo oo xumaana ma jiro dembi laga qori maayo wax dembiyo loo qorayo ma jiro laakiin xasanaadka waa loo qorayaa adilo kale iyadoo ku tustay salaadu tukan iyo xajka iyo cumrada iyo soonka iyo waa loo qori wadalika fadlullah ilaahay fadligiisa wey sayiaadkana aan laga qorinba an ilmajnuuni midka waalan midka junuunku ku dhacaye waalan isagana waa laga kor qaaday xataa yacqila ilaa uu wax fahmo oo wax garto aw yufiiqa ama uu miyirsado riwaayo kale waa xadii cali wa can mactuuh mactuuh mactuuhana waxa la yidhaahdaa waa ruuxa nacaska aan dhahno ama ahbalkee waxba kala garanay saasuu ku dhashay ma waala laakiin garashadiiba looma samayninba kaana isagana waxa weeyaan waa marfuucu lqalam wax saarani ma jiro ma waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen ila tirmidiyu tirmidi mooye وصححه وحا صحيحي الحاكم حاكم با صحيحي على شرط مسلم بكو صحيحي واخرجه وحا سو صاري سيده كلي ابن حبان صحيحين حاكم وحا كراعيو اسغنا صحيحي حديثك الامام الذهبي شيخ الباني الإمام النووي استغنى في المجموع وتحسينية سنة كيس حسن وينبول ترمذي وحوليه في العلل الكبير وحوليه محمد با ويدي عن هذا حديث كلام ويدي محمد محمد وبخاري وحي. الإمام البخاري با ويدي بالحديث مركز وحولي أرجو أن يكون محفوظا وحن رجعين يا أبو الحديث كان إنه يهي حديث لحفظيي أو صحة شيخ الإسلام ابن تيمية وحوليه حديث كاسي يعني waxaa wariyay ahlu sunanka min hadith ali wa aisha waxayna isku waafaqeen bule culimada ahlu macrifada xadiidkan in la qaato oo yani ala talaqihi bil in la qaato lagu amal falo wala isku waafaqay buu macna tayib hadithu warka hadith sugan hadithu wa hadith sugan hadithu ali ni sawa sidoo kale uu soo aroray waana isxoojinay hadithku hadith saxiix ah muxuu faa'iideynaya saddexda la sheegay macatuuhana ku dare waa nooc junuunka ka mid a ah. in aan qalin dul saarnayn wax dembiyana laga qoraynin wax dembiya inaan laga qoraynin saddexdaa waa laisla ogolyahay laakiin waxyaalaha ay ku kacayaan iyo waxay sameeyaan iyo tasarufaadkooda haddii dad dhib ku gaadho dad xoolahooda hantidooda hadday dhib ku gaadhaan iyaga dembi ka gaari maayo laakiin wixii waa in loo magdhabo dadkii ay dhibka u geysteen waxaa la yidhahdaa khitaab lwadci ba la yidhahdaa dhankan oo waxba qalinku ma saarnaa khitaabu takliif baa la yidhaahdaayo shareecadu iyaga toos ulama hadasho oo ruux waalo lalama hadlo ilmo yar lalama hadlo laakiin wixii ka dhasha ficilkooda khitaabu wadci khitaab la yidhahdaa jiro asarka ka dhashay waa in ciddii dhib ku gaadhay muxuu ahaayey loo gudo waay taa iyada waa dhinac kale waay oo ruuxa majnuunkee waalan dhibku geysto weligiis dadka ehelkiisaa gudaya wakadalika ilmaha yarkeen qaan gaadhin wixii dhibee uu geysto waxaa ka xalayoo gudayo dadka ehelkiisa ah wakadalika nafsu shay sidaas wey macnaha ka hurdo sidoo kaleeto ka hurda isagoo dheelo sano iska hurda hadduu soo kaco ruux dilo ama intuu sariirta ka soo dhaco ilmo yar ku kor dhaco dhinto ah, ma waxa la dhihi waa hadur maya waa la bixina marka saas way macna dhankaas marka lagama hadlayo ee waxaa laga hadlayaa xagga ismiga wax dambiyo iyaga laazimaya ma jiro inta garanay baabkan maxaa loo keenay xadiiska waa baabka waxa loo keenay kitaabu dalaaq baan ku jirnay dadkan saddexda ah waxba kama furmaan taas way macna ruuxa hurda isagoo hurda hadduu intuu dheelaabo iska qarwo oo yidhaahda reerkayga way iga furanta ku celceliy waa hurdaaba ah, waxbaa ka furmaya maya waxba ka furmi maaya bilijmac waa laysla ogolya waa hadal iska laqwi ah qasad buusan lahayn umuna qastin ayib wakadalika ilmaha yarka ah jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood ilaa uu qaan qaangaadho waxba kama furmaan oo ilmaha isagoon qaangaadho wax ma guursan karaa ha loo guurin karaa oo guurka waxaa tawalinaya weligiisaa tawalinaya isagoo qaan gaarin buu wax qabi karaa oo reer yeelan karaa laakiin furitaanka isagu ma leh maadaama ilmo yar uu yahay maanta hadduu yidhahdo waad furantahay waad furantahay ku akriyo waxba furmi maayaan haddii la furayo oo laga maarmi waayo in la furo weligiisaa furaya isagu furi maayo saas way macnaa weligaa furaya sidaa waxaa qaba culimada badankood qaar waxay leeyihiin hadduu gaadho xad uu wax kala garto wax kala sooco tamyiis ah oo uu wax kala garto oo qaangaadh ku dhowaado weliba uusan qaangaadhin xadda iyada waa nin weyn sidaas daraaddeed hadduu furitaan ku dhawaaqo waxaa ka furmeen bay leeyihin nin wax kala garanaya maxaa loo leeyay ilmo yar waay ah, maya qaar saasay marayaano waxay leeyihin mumayiska qaangaadha waxoogaa ku dhawaaday ee wax kala garan karaya kaasi asaga waxa weeye ruuxa weyn ha la mid noqdo way ka furmi bay leeyihiin laakiin sida loo badaya raajixana ah marba hadduusan qaan gaadi waxba ka furmi maayaan sidaas wey macana wakadalika ruuxa majnuunkee waalan iyo mactuuha aan waxba kala garanayninee nacaska ah isaguna waa la mido oo waxba ka furmi maayaan reerkiisa isaguma furi karo saas wey macana taana waa la isla waxay aada isugu khilaafsiiyeen culimmadu ninka la yidhahdo sakraanka sakraanka sakraanku waa midka sarqaanka midka yani waxa weeye majnuunku waa ruuxa xagga alle uu kaga yimid junuunka iyo waalidu kaga timid sakraankase waxaa la yidhahdaa ruuxu isagu intuu isticmaalay waxyaala uu isku sarqaamiyo maankiisii markaa dooriye waayo khamruu cabay waa isbedelay darooguu isticmaalay waa isbedelay qaad buu cunay waa isbedelay waa sarqaansan yahay marka sooma marka uu sidaa u sarqaansan yahay hadduu wax furo furitaankiisu ma dhacaya taas isku khilaafaya majnuunka isku wayna khilaafin laakiin waxay isku khilaafeen sakraanka ayib inay isku khilaafaanna waxaa keenaya waxay leeyihiin sakraanku asagaa sameeyey sababta saas daraaddeed loo cudurdaari maayo ayib sakraanka sarqaansan ee isagu iska sarqaamiyey ee iswaaliyey inuu talaaqiisu dhacayo ayaa waxaa ku tegey abu xaniifa maalik iyo shaafici jumhuurta qaba aimada afarta badankood ayaa qaba inay reerku ka furmayso isagoo sarqaansan inuusan dhacaynina waxaa ku tegey axmed iyo shaafici fii axadi qowlayhi isxaaq ibnu rahwiya imaamu taxaawi rabiicat ara'yi leyth ibnu sacad iyo muzani iyo keyrkood baa maray adigo masale khilaafiya sakraanka calmoodaa inay raajix tahay marba haddii uusan maskaxdii takaaliifta sharcigu ay ku xidhnayd iyo caqligii maadaama uu maqan yahay in uusan sidoo kaleeto aynan wax ka furmaya uusan jirin sidaasaad moodaa inay raajix tahay waase masale khilaafiya taasina waa sakraankan ka wadnahay baabu rajcati rajcadii buu baab yahay الرجعة waxa weeyaan waa reerka ku noqoshadiisa ah reerka markaad furtay kadib inaad ku noqoto ayaa rajcada la leeyahay waxaana eh, muxuu ahay mashruuciyadeeda ku tusay qur-aanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam labaduba reerka waxaad ku noqon kartaa oo noqosha kaaga furan tahay dalqada koobaad markaad ku furto intaynan ciddada ka bixin waad ku noqon kartaa dalqada labaad markaad ku furto ayadana intayna ciddada ka bixin waad ku noqon kartaa balqadda saddexaad markaad ku furto waasaan soo marnaye ayadu waa baa-ina ku noqod ma leh xataa tankixa zawjan hayrahu way markaas ilaa ay nin kale soo guursadaan waxaa iyaduna aan ku noqosho lahayn saan soo marnayba haweenta aad khuluc ku furtay oo intaad wax ka qaadatay dalqadaha aada wax kaga bedelatay ayadana waa dalqa baa'ila saan soo marnay dalqa baa'ila meherka iyo cafi baa tiri waan ku furhayaa xuquuqdii ilmaha aad lahayd inaad hayso ka tanaasul ilmaha gacanta ka geli waa ku furhaya waaye wax isii waa ku furhaya waa lagu siiyey khalaas ku noqosho male waa dalqa baa'ila arrinteeda iyaday gacanteeda ku jirta sidoo kaleeto hadday tahay haweenay markaad saa u guursatayba intaadan u galmoonin aad furtay famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha way marka marba haddaad furtay iyadana tagtay ciddada male iyadu qolyahaasi marka iyagu rajciyo ku noqosho male laakiin ku noqoshadu kuwa horay ka suuroobi karaysa macna ayib ku noqoshadu marka haweenta intay ciddada ku jirto kuwaa lagu noqon karo inuu ninku ku noqdo waa xaq khaalisoo isagu u leeyahay iyadu inay raalli ku noqoto sharti maaha weligeedu inuu ku qancoo raalli ku noqdo sharti maaha labadaba iyagoo diidan hadduu rajactu yidhaahdo waa xaaskiisii wa qur-aankaa laga qaadan allah tabaaraka wa wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika raggooda ayaa u xaqnimo leh oo cid walba uga xaqnimo badan soo ceshigooda intay ciddada ku jiraan ayada nafteeda iyo weligeedaba waxa u xaqle ninka u xaqle inuu soo cesho marka inay raali noqotana sharti ma weligeedu inuu raali ku noqdo sharti ma tayib baqashada dambe waa meesheeda amma soo ceshigu waa asaxya bidun ridaha wa rida waliha صح صح معنا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل وحل ويديه عن الرجل منك بالويديه أو يطلق فرية حاسكس ثم كذبنا يراجع سوء الشنية oo walaa yushhidu aan markhaati uu samaynayn aan markhaati gelinaynin waxaa la weydiiyey cimraan bn xuseyn waa saxaabigii nin xaaskiisa furay haddana soo ceshaday furitaankiina aan markhaati u samaynin soo ceshigiina aan markhaati u samaynin keligii baa iska sameeyey labadaba fa qaala markaasaa wuxuu yidhi cimraan ashhid markhaati geli calaa talaaqihaa furitaankeeda markhaati geli wa calaa rajcatihaa soo ceshigeedana markhaati u sameeyo markhaati geli oo waxa wariye abu daawuud baa wariyay haakada sidaas ku wariyay mawquufan asaga oo ku taagan imraan ibn xuseen xadiidku soo ku eg oo nabiga aan gaarsiisnay wasanadu sanadkiisuna saxiix abu daawud sidoo kale waxa xadiidku soo saaray ibn maajah ibn maajah waa sidoo kale wariyay xadiidku xadiid mawquuf ah ma aha xadiid marfuuc oo nabiga hadalkiisii ma laakiin waa hadalkii iyo xukumkii cimraan ibn xuseen as ahadu ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sagaa iskale leh ayib الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء وحكوله سند كيس صحيح على شرط مسلم حديث هو حديث صحيح أثر أهم بك والله معنا وأثر موقوف أو صحيح السند أه لما يستركي سنة وحوي عمران بن حسين مركي سيدا لو يدي وحوي طلقت لغير السنة طريقي لبقى طريقة أنا هيبا وح كفرتي مرخاتي الآن بهذا فرتي طريقي لبقى طريقة أنا هيبا وح كفرتي وراجعت لغير السنة طريق النبي الطريق على هين وتكسو عشتي طيب أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد فريتان كذا مرخاتي أصمه سو عشي كذا مرخاتي أصمه هنا كن نقول أرنتا أيضا هكون نقول فريتان كي سو عشي مرخاتي لأنت هكون نقول بكوي أثر كاسي مركا وأثر صحيح السنة ذوي معنا وحد لشدي afarka waxaa daliishaday atarka waxaa daliishaday culimmada qaar ka mida oo qaba haweenta markii la furayo waxaa waajib ah in markhaati loo sameeyo marka la soo ceshanayana waxaa waajib ah in markhaati loo sameeyo atarkanay daliishadeen waxaa kaloo daliishadeen في سورة الطلاق آيات القرآن كربي تبارك وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم آه. dumarkii aada furteen waktigii ciddada ay ka bixi lahaayeen markay gaadhaan oo ku dhawaadaan baa laga wadaay ama wanaag ku haysta oo soo ceshada si wanaagsan kusoo ceshada ama faraha ka qaado si wanaagsan ku sii daaya sidaas ha ku tagtee daaya markaasaa waxaa la yidhi laba nin oo caadiliin ana markhaati uga dhiga arrintaa iyada oo idinka muslimiinta idinka mid daway cadlin minkum marka waa amar wa ashhidu dhaway cadlin waa amar amarkuna fii aslihi wuxuu waa faaideeya wujuubbuu faa'iideeyaa wujuubbuu faa'iideeyaa marka furitaanka in loo sameeyo markhaati soo in markhaati loo sameeyo inay waajib tahay waxaa ku tegay alimaamu shaafici fii qowlihi alqadiim qowlihi aljadiid maaha fii madhabihi alqadiim wuxuu qabay inuu waajib yahay soo ceshiga markhaati in loo sameeyo wakadalika furitaanka ayib inuusan waajib ahayn oo mustaxab yahay oo waa uu sunna ee laazim ma ahana culimada badankood baa qaba markhaati gelintu laazim ma ah ee waa sunno laga tegay مالك أبو حنيفة شافعي في قوله الجديد هي أحمد غير كود بالله صاصي معنا يعني جماهير توحي قبان إلقوا رعيه هذا فرط مرخاتي الآن فريتانك ودعيه هذا سوعش مرخاتي الآن soo ceshigii waa sax laakiin ama waajib baad ka tagtay oo ismi baad gashay ama sunnaad ka tagtay oo ismi ma leh labada mid wey macna ayib laakiin waa dhacayaano waa soconayaan wakhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqi baa wariyey bilafdi buu ku wariyey lafdiganuu ku wariyey bilafdi ana cimraana cimraan ibni xusaynin radi allahu canhu su-ila waxaa la weydiiyey caman raajaca cidda soo ceshaday imra'atahu xaaskiisa soo ceshaday oo walam yushhid aan markhaati gelinin arintaasaa la weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi fii hayri sunnatin dariiqadii nebiga sal lla ly wasalam mid aan ahayn waay fii hayri sunnatin dariiqo hayrkeed waay yacni wuxuu ka wadaa sunnatu rasuulillahi leanna saxaabigu hadduu sunna itlaaqo wuxuu ka wadaa sunnadii nebiga sal ly slm sunnadana ariiqadaa laga wadaaye sunnadii ma aha bimacnaa yani isilaaxa fuqahada loo yaqaanee waajibka ka soo horjeeda maaha fii ayri sunnatin dariiqadii nebiga midaan ahayn ayay weeyaane falyushhidha markhaati geliyo alaana hadda ha markhaati geliyo ayib haddii markii aad furaysay aadan markhaati samaynin marka dambe markhaatiga dib ka markhaati geli haddaad soo ceshatayna oo markii hore soo ceshanaysay aadan markhaati gelin dib ka markhaati geli saasuu ka wada wazaada wuxuu ziyaadiyey xadiidkaasi lafdigaasi bayhaqi uu soo saaray waa daciif lafdigaasi waa daciif dacfigiisuna waxa weeye inqiaac baa ku jira maxamed ibnu siriin ayaa cimraan ibnu xusein ka warinay mana uusan waxba ka maqlin sidaas daraaddeed inqiaaca dartiibuu lafdigani daciif leeyahay lafdiga saxda ah waa kaa hore ee muxuu ahay abu daawud iyo keyrkii ay soo saareen ama lafdigani waa daciif وزاد وحو زيادي الطبراني الطبراني وحو زيادي في رواية رواية وحو كسيادي في رواية وحو كسيادي ويستغفر الله إلهي لدم الله فويدي سنة wuxuu yidhi falyushhid alaana hadda ha markhaati geliyo wayastakfir allaha ilahayna dembidhaaf ha weydiisto sidaasuu isyuu ku siyaadiyey dabaraani fii riwaayatin dabaraani xadiidka wuxuu ku wariyey fii mucjamihi alkabiir isagoo ziyaadadaa wata wayastakfir allah waana daciif ciladuna waa tii hore un oo lafdigana yastakfir allaha iyo xadiidka dhamay lafdigiisoo dhan dabaraani wuxuu ku warinayaa isla ariiqii hore bayhaqi ku wariyey ciladiisuna waa inqitaac baa nidhiyo maxamed ibnu siriin oo cimraan ibnu xusein ka warinaya waxa muusan ka maqlin wabitaali waa daciif alfaadan oo dhan marka waa daciif lafdiga saxda waa kii hore sidaas macna وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إساق لما قرت طلق أفر امرأته حاسكيس قال وحور النبي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عمر وحكويري مره أمر mur amar cumarow hu ibnu cumar amar wiilkaaga cabdullaahi amar falyuraajicha ha soo ceshade waxaad amartaa inuu xaadka soo ceshado ha soo ceshade sidaa amarku muttafaqun caleyh waa soo marray soma xadiidka cabdullahi bni camr cumar iyo alfaadiisa oo soo mar halkan maxaa loo soo celiyey waay wuxuu u soo celiyey inuu ku yidhaahdo nebigu sal alay wasalam markuu cabdullaahi bni cumar ku yidhi xaaska ha soo ceshado laba daba dhigin markhaati ha u sameeyo sooma ha soo ceshado umbaa la yidhi haddii u samayntu ay laasim tahay nebigu wuxuu raacin lahaa murhu falyuraajichaa waliyushhid ala dalik markhaatina ha uu sameeyo waa la raacin lahaa laakiin soo ceshado umbaa la waxaa laga fahmiyey marka leeyihiin soo ceshigu inuu asaxayo biduuni ishhaad isagoo markhaati loo samayn sidaana waa sida ay jumhuurtu qabaan laakiin jawaabta laga jawaabi karaa waxay tahay cabdullaahi ibni cumar waxaa dhici karaysa qisadiisa markuu nebigu amarkaas siinahayay inuu cabdullaahi ogaa soo ceshigu inuu markhaati u baahan yahay oo dee qur-aankii baaba soo degay oo amray aayaddani suuratu talaaq markaa way soo degto way jirtay marka cabdullahi ibni cumar xugab oo ogaa oo uu cilmi u lahaa in la amrana uma baahnayn baa dhici karaysa in lagaga jawaabo sidaas daraaddeed daahirka nasku wuxuu sheegayaa in markhaatigelintu inay waajib tahay laakiin wujuubkaasi ma laga fahmayo ama kama laazimayso inuusan asaxaynin saas macana yacni waajib haddii laga tago kaba soo qaad markhaatigelintu inay waajib tahay waajibkii baa laga tegey inuusan soo ceshigiina asaxaynin dalaaqiina asaxaynin daliil kale u baahan tahay wujuub kaliya kuma filla sidaasay culimada qaarkood doodooda ku dhiibanayaan macna fadal باب الإيلاء والظهار والكفارة وباب يهي الإيلاء دار الشبه وننكر يركيس كدارت إنه سنقل مولين وحاسيسنين بو كدارت والظهار ظهار كان وحل إلهذا إنه حاسكيس كويل هذا هو يدي دور كيرو كلا أنت علي كظهر أمي ama hooyadoo kale aad iga tahay inuu yidhaahdo ayaa dhihaarka la yidhahdaa waalkafaarati iyo kafaaradii oo dhihaarka ka laazimaysa haduu ninku markuu ninku yidhahdo reerkiisa hooyada kala dhigata ama hooyadii dhabarkeeda ayay kafaara ka laasimaysaa kafaaraduna taa wixii lagu kafaara gudi lahaa ee xal u noqon lahaa ilaaga marka saasaa la yidhahdaa al-ilaa waxaa la yidhaahdaa asalkiisa shay inaad ku dhaarataa la yidhahda sharciguna wuxuu u yaqaanaa ilaaga الامتناع باليمين من وطء المرأة من وطء زوجته يعني إناد هوينيدا دار درتيد aad ka dhaaratay aad uga mancoonto galmadeeda iyo utagitaankeeda yacni waxaad ku dhaaratay inaad u galmoonaynin xaasaysanaynin reeraysanaynin sidaasaad intaad go'aansatay aansatay baad sidaa kaga tagtay taasaa marka ilaaga la yidhaha ninko reerkiisa ka dhaarta an caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi aalaa wuu dhaartay rasuulullahi sal lla lay wasalam min nisaa'ihi dumarkiisuu ka dhaartay wa xarama wuuna iska xarimay fa jacala markaasuu yeelay alxaraama xaraamtii xalaalan xalaal buu ka yeelay fa jacala alxaraama xalaalan buu ka yeelay wa jacala wuxuuna yeelay lilyamiini dhaartii wuxuu u yeelay kafaaratan buu u yeelay ayb fajacala alxaraama xalaala waxa weeye uu kafaaradii markuu gutay kadib ayuu muxuu ahay u xalaalowday markii hore uu iska xarimo uu ka mancoobay kadibna xalaashii ayuu xaaraantii ayuu xalaal xalaal u noqotay macnaha fajacala alxaraama xaaraantii wuxuu ka dhigay xalaalan buu ka dhigay wajacala wuxuu yeelay lilyamiini kafaaratan buu yeelay rawaa waxaa wariyey at tirmidi baa wariyey kadalika ibn maajahna wuu wariyey ورواتو حديث الرواد دي سرق ورنينا ثقات ورق لو كلسويه طيب كذلك في الفتح فتح الباري هو حافظك كليه رجاله موثقون رق حديث كان وريه ورق لتوثيقيه لكن هو دوادغي لكن رجح الترمذي ارساله على وصله الترمذي سوحه رجحي حديث كان انه يهي مرسل او موصول كحب بديه ارسالك رجح حديث واحد ضعيف xadiidkani ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira la yidhaahdo maslamatu bnu calqama oo saduuq lahu awhaam uu ku sheegay xaafidku fi taqriib ninkaas oo dacfigu ku jiro ayaa waxaa khilaafay nin la yidhahdo caliy ibnu musir iyo keyrkii oo bedelka isagu xadiidka uu xidhiidhiyey isagu xadiidka mursalu shacbi bay ka dhigeen camir ibnu sharaxiil shacbi inuu irsaaliyey bay ka dhigeen oo xadiidka mursal bay ka dhigeen tirmidina wuxuu leeyahay hada asax inuu mursal yahay baa saxiix sidaana waxa ku raacay ibn abd al-hadi al-imam al-dhahabi la fi al-mizan fi mizan al-i'tidal ka xadiidkan in laga dhigo xadiid xiriirsan oo nabiga gaarsiisan sida in laga dhigaayo wuxuu ku daray manakirta waxyaalaha lagu inkiray ninka la yiraahdo maslamatu ibn alqaba marka maslamatu ibn alqaba waa cilada xadiidka waa waa midda koowaad horta xadiidka wuxuu xiriiriyay isagoo mursal ah rag ka xoog badan baana يعني حديث مرسل كدغي صواب كنا واسداسو ايمدو اي رجحينو حديث كوا مرسل ضعيف هو الباني في ضعيف سنن الترمذي هي غير كيف كو ضعيف يا بسغن حديث كاسمر طيب وحا سغن نبي صلى الله عليه وسلم انه دبر كيسه كفغادي كما في صحيح البخاري وغيره بالكامل انه كفغادي دبر كيس ها او سنوي مالن وسريريسلل ايا سغن qisaynahayde laba sababoodba way u sheegaano mid waxay yidhaahdaan markay biilkiiyo masruufka weydiisteen qadiyadii takhyiirka ayaa mar sabab looga dhigaa marna waxay ahayd markii ay muxuu ahaayey ama qisadii malabka ama qisadii gabadhii addoontiisa intuu iska xarimay nebiga la canaantay oo la yidhi lima tuxarimu maa axala allaahu laka tabtagii mardaata aswaajika sirtii marka uu qaarkood ku siraysay markay faafiyeen arintaasu nabigu ka xanaaqay markaasuu bil dumarkiisa ka fogaaday adi asbaabtaasi waa la sheegaa laakiin waxaa sugan in nabigu sal alay waslam dumarkiisa uu bil ka maqnaa oo meel kore oo qol kore ayuu keligii joogay nabigu sal alay wasalam saas maana ilaaga haweentiisa haweenta inuu ninku yidhaahdo eh, ka dhaarto oo uu ku dhaarto kuma xaasaysanayo mana kuu galmoonayo laba mid waay haddii uu muddo u sameeyo muddaduna afar bilood ka yar tahay saasuu dhammaysan wax xugumoo la saarayana ma jiro kafaarana la saari maayo afartaa bilood wixii ka yar wuu ka maqnaan karaa hadduu dhaarto dhaartiisaa wuu fushan karaa waxaa kaloo heli karaa dhaarta intuu jebiyo inuu kafaaro gutana wuu heli karaa waa kafaaradii dhaarta taasi waa xaalad xaalad labaad in dhaarta uu haweenta ka dhaartay uusan waktiba u samayninba oo yidhaahdo muxuu ahay kuna galmoon maayo reerna kaa dhigan maayo saasuu ku dhaartay waktina uma samayn ama ma ahee afar bilood ka badan buu wakti a sameeyey shan bilood afar bilood iyo ziyaado wax ka siyaasan afar bilood labadaa xaalo waxaa la samaynayaa inta afar bilood la gaadhayo waa loo kaadinayaa faraha laga qaadaya markii bisha af bishii afraad ay dhammaato waa la soo istaajinaya marka waa la soo qabanaya dhegtaa la soo qaban maxkamaddaa soo qaban laba mid baa la dhihi ama ku noqo oo haweentii xaqeedii gud oo u galmood ama halkaa dhig xadhiggeeda laakiin bannaankaan iska marmarhaya iyaduna way ugu xidhnaanaysaa ma soconaysa sidaas waa la istaajinahaya waana sida raajixa wa qur-aankuna macnahaasuu tilmaamayaayo waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacala fii suurati albaqara liladiina yu'luuna min nisaa'ihim ragga dumarkooda ka dhaaranaya waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in loo korto oo loo kaadiyo oo lagu degdegin afar bilood in loo kaadiyo ayb afar bilood markay dhammaato fa in faa-uu hadday soo noqdaan oo reerkii ku noqdaan fa ina allaha gafuurun raxiim alla waa midka dhaafidda badan oo naxariista badan xaalku marka waa sahlan yahay waay hadduuba soo noqdo oo reerkii reeraysto oo xaqii gudo fa ina allaha gafuurun raxiim xaalku waa wa in cazamuu alaaqa hadday go-aansadaan furitaanna fa ina allaha samiicun caliim alla waa midka maqlo oo xaalkana og waay laba mid way marka ama waxaa la dhihi gud xaqii oo gogosha tag ama waxaa la dhihi waa diiday soo maaha xadhiggeedii halkaa dhig laakiin way u xidhnaanaysaayo anna banaanka iska marmari ha ma soconays ayib sida wanaagsanna waxa weeye haddaaba dhaarato ood shay ka dhaarato sida xadiidka saxiixaynkii keyrkii ku yimid nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam haddaan dhaarto oon arko shaygaan ka dhaartay inuu iiga khayr badan yahay dhaartayda fulinteeda dhaartaydii baan jebinayaa waana ka kafaara gudanayaa amarna nabigu waa ku bixiyey sal alay slam ruuxii dhaarta oo shay ka dhaarta ama ku dhaarta oo arka inay ka khayr badan tahay dhaarta jebinteedu ha jebiyo dhaartiisana ha ka kafaara gudto sidaas way macanaha ayib wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi idaa goortii madad ay tagto arbacatu ashhurin afar bilood laga bilaabo maalinka dhaaratay ood reerka ka dhaaratay idaa goortii madad ay tagto arbacatu ashhurin afar bilood waqafa wuu istaagayaa almuulii kii dhaartay wuu istaagayaayo waa lasoo istaajin wa xataa yutalliqa ilaa uu ka furo a ma la soo istaajinayaa ama wuu ku noqon hadduu khiyaarka furitaanka qaatana markaasuu furi walaa yaqacu mana dhacayo calayhi korkiisa alalaaqu furitaan korkiisa ku dhici maayo xataa yualliqa ilaa uu furo ahrajahu waxa wariye albuhaari buhaari baa wariye ayib masalada wuxuu tilmaamaya ibnu cumar waa masale khilaafiya ninkii reerkii muusan ku noqonin dhaartuu ka dhaartay kamuusan noqonin afartii bilood baa dhammaatay afarta bilood markay dhammaato laba ra'yi isugu khilaafsan qaar waxay leeyihiin afarta bilood sidaa hadday u dhammaataba isagoon furin hal dalqadayba ku tagtayba oo baa-ila ah wayba ka furantayba afarta bilood intaan la gaarin buu jaanis haystaa laakiin afartu hadday dhacdo waaba furantayba furitaankiisana looma baahnaba toos otomatikiin bay u furmaysaa saas qaar baa ku tegay qaarna waxay leeyihiin war ma ahee afarta bilood markay dhammaato yaa la soo istaajin laba la khiyaar gelin war ku noqo ama fur isagaa marka furitaanka lahoo markuu markuu furay furmi mooye balqad toos isaga dhacaysa ma jirto labadaa ra'yi markay isugu khilaafsan yihiin saxaabadii baa isku khilaafsanaa ilaa taabiciintii ilaa fuqahadaa isku khilaafsan ayib cabdullahi bn cumr marka ra'yigiisu waxa weeye wuxuu yidhi idaa madat arbacatu ashhurin afar bilood markay dhammaato ma iska furmaysaa maya wuxuu yidhi waqafa wuu istaagi almuuli kii dhaartay waa lasoo istaag jira wuu soo istaagi xataa yualliqa ilaa uu furo isagaa furitaanka leh iskama furmaysa waay walaa yaqacu calayhi korkiisa ku dhici maayo alalaaqu furitaankii isaga dul dhici maayo xataa yualliqa ilaa uu furo waxa wariyey akhraja waxaa soo saaray albuhaariyu buhaari baa soo saaray ayib wacan sulaymaan ibnu yasaari waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala inuu yidhi adragtu waxaan soo gaadhay bidcata cashara dhowr iyo toban rajulan nin oo min asxaabi rasuulilah sal lay sl nabiga saxaabadiisa ka mid kulluhum dhammaantoodna yaqifuuna ay istaajinayaan almuulii ninkii dhaartay ay soo istaajinayaan oo waxaa wariyey ashaaficiyu shaafici baa wariyay dhowr iyo toban nin oo saxaabadan soo gaadhay buu yidhi oo dhammaantood ay qabaan afarta bilood markay dhammaato ninkii dhaartay reerkiisa ka dhaartay ha la soo istaajiyo ama fur ama gogosha tag labada mid illa khiyar kali oo iska furmaysa bayna qabiilay ragga saxaabadii asarkaasi Sulaymaan ibn yasaar ee saxaabada uu ka warinayo waxa wariya Imam shaafici fi musnadihi uu ku wariyay Sheikh Albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix ala sharti shaykhayn saasoo macna dawr iyo tawillo saxaabada kamid ah, waliba khulafadii baa ku jira khulafadii kamid baa ah ku jira saasay u badnaayeen saasay u badnaayeen waxaana sidaa ku tagay inayna dalqadu markaaba iska dhacayn markii lasoo istaajiyo hadduu furo unbay furmaysaa sidaa waxaa ku tegey alimaamu maalik shaafici axmed iyo isxaaq baa ku tegey yani fuqahada afarta badankood baa qaba ayib ragga qaba dalqadu toos bay isaga dhacaysaa waxaa ka mida thawri iyo ahlu kuufa oo waxay yidhi afar bilood hadday tagto fahiya talqatun dalqatun baa'ila hal dalqad oo un ciddo lahayn waxaana hal dalqadoo uusan ku noqon karin bay ku furmaysaa bay leeyihi laakiin waa ra'yi laga xoog baday oo laga rajaxay kaas hore oo inuu furo mooye ayna furmaynin ah ayaa raajix xoog badan isagaana loo baday وعن ابن عباس وحا لغوري رضي الله عنه قال وحوري كان وحوها إيلاء الجاهلية جاهلية دارتود وحي هي دورك كدارتان السنة هل سنة والسنتين إلا وسنة جاهلية وإسلام ككهر إسلام ككهر بقنك مجتمع ويكون رقم جيري وحوها ninku hal sano oo kaamil inuu dumar xaaskiisa ka dhaarto halkaas sanuu ka maqnaanaya marmarka qaarkood laba sanay ka dhaaran jireen markaasay ka maqnaan jireen fawaqata allahu markaasuu alla xadeeyey arbacata ashhurin afar bilood buu alla ku waktiyey oo ku xadeeyey labadii sana la jaray muxuu ahaay waxaa lasoo jaray sanadkiibaa lasoo la gooyey afar bilood baa lagu soo xidhay markaasaa wuxuu yidhi fa in kaana hadduu ahaaday buu idhi aqalla mid ka yar min arbacati ashhurin afar bilood wax ka yar hadduu yahay dhaartu iyo iilaagu hadduu afar bilood ka yar yahay falaysa ma ahaanin buui biiilaain dhaar ma aha buui ahrajahu lbayhaqiyu bayhaqi waa soo saaray bimacnaa wuxuu ka wadaa wixii afar bilood ka yar dhaarasho ma aha oo xukunkii iilaaga ma qaadanayo oo ninka inta la soo istaajiyo la dhihi maayo muddadaa gudaheed ama fur ama ku noqo gogasha ugu galmood afar bilood wixii ka hooseeyo ka yar khiyaar buu leeyahay oo de nabiguba sal lla slam bil buu ka maqnaa qur-aankana waa laga fahmiyo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim maxaa la yidhi tarabusu arbacati ashhur afar bilood xaq bay u leeyihiin in loo kaadiyo waa la sugi la faragelin maayo afar bilood maxkamad iyo dowlad iyo midna ma faragelin karto afartaa bilood ha iska tabashleeyo ha iska dabashaado laakiin afarta bilood markay dhammaato halkaasaa lagu sugay saas way macnaha macnahaasuu tilmaamaya afarkan sanadkiisa waxaa ku jira la yidhahdo alxaarif ibnu cubayd oo saduuqun yukhti ah kama fi taqriib laakiin waa la mutaabaceeyo cinda ibn abi shayba ayaa la mutaabaceeyey nin kalaase ku jira isagoo mutaabic lahayno camir bn cabdilwaaxid alaxwal ah la yidhahdo magaciisa oo saduuqu yukhti isagana laakiin xaafid ibn xajar fi diraaya kitaabkiisa adiraaya afarkaa wuxuu u tiriyey ibni abi shayba kadibna wuxuu yihi isnaaduhu saxiix أثر كان عبد الله بن عمر سنة كيس وصحيح لكن سنة صواب كان سنة كيس وحسنه عامر بن عبد الواحد كاس أيام ضعف كجرة مركز صحيح مقالي وحسن ساسي معنا طيب ومذهب الجمهور مركز سيدة عبد الله بن عباس أمري ووحي أفر بلود كير إنوسا إيلاء أهيد كبار شرع حكامته الأسجل لنكر أن لسوق بليل أفر بلود وحي كير سيدة سواسيدة جمهورته أي قضاوي هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم